بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli kitaabkii jawaahir albukhaari ayaannu markaa ku jirnaa baabu idni almar'a naagta idin qaadashadeeda ama ay u idinto fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa inay wax u idinto baabkii sii waaye wa canhu aydan sidoo kale saxaabigii hore waxaa laga wariyey anna rasuula allaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi laa yaxillu uma bannaana lilmar'ati naagta an tasuuma inay soonto wa sawjuha ninkeedana shaahidun uu yahay mid aan safar ku maqnayn oo shaahid ah oo magaalada ku sugan ilaa biidnihi idinkiisa maahane ilaa asaga fasaxiisa maahee inay qof guriga u idmin walaa an ta'dana fii baytihi ilaa biidnihi asaga idinkiisa maahane wamaa anfaqat min nafaqatin wamaa anfaqat wixii ay ka nafaqayso oo min nafaqatin nafaqa ah can hayri amrihi amarkiisa asagoo aan laga qaadanin oo amarkiisa hayrkii ah fa innahu yu'addaa ilayhi shadaruhu fa innahu kaasi yu'addaa ilayhi shadaruhu waxaa loola jeedaa niskiisa waxaa ixtimaal ah in laga wado bitansiifi alxamli cala almaal kaasoo rajulka uu ku nafaqeeyey naagta haddii ay nafaqaysay wax ka bixisa idinkii la'aantiisa ajirka beynkooda lirajul biiktisaabihi buu ahaa sidaa darteed ayaa mar allaala markay idin la'aantiisa noqoto waxay noqonaysaa shadruhu baabu ahli iljanna jannada ehelkeeda buu baab u yahay iyo wa ahli nnaari can usaamata bni zayd can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi qumtu waxaan istaagay calaa baabi aljannati jannada albaabkeeda fa kaana caamatu man dakhalaha intii gelaysay waxaa u badnaa almasaakiina masaakiinta wa asxaabu aljadd nimanka xoola qabeenkaee dheefta u saaxiibkana maxbuusuuna ay ahaayeen kuwa xabisanoo bannaanka lagu xabisay hayra weliba ayadoo anna asxaaba annaari naartii asxaabteeda qad umira bihim la amray ila annaari naarta gelitaankeeda kuwii ahlunaarka ahaa naartaa loo amray inay galaan ahlu jannihiina way galeen fuqarada ahaa ahlu jannaha xoolaha leh bannaankay ku xabisan yihiin shan boqol oo sanay ka dambeeyaan bay riwaayadaha qaar dhaheen wa qumtu waxaan istaagay cala annaari naarta korkeeda fa idaa caamatu man dakhalahaa waxa ugu badan oo gelahayayna annisaa'u haweenkay ahaayeen dumarkaa markaa u badnaa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxda waalqamara iyo dayaxaba aayataani laba aayadood waaye oo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka mid ah laa yakhsifaani uma madoobaadaan limowti axadin axad geeridiisa walaa lixayaatihi iyo noloshiisada fa idaa ra'aytum markaad aragtaan daalika arrintaa fadkuru llaaha ilaahay xusa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow ra'aynaaka waanku aragnay hadaaye markaa salaadda kusuufka dadka dujinaysay tanaawalta adigoo gaaraya shay-an shay fii maqaamika maqaamkaaga haadaa ee kan ah dumma kabacdi ra'aynaaka waanku arnay waa ku aragnay takac kacta adigoo gadaal u soo guranaya adigoo gadaal gadaal u soo soconaya oo gadaal gadaal u soo guranaya ayaa markaa ku aragnay adigoo takackaclaynhaya oo macnaha gadaal u soo socda takackacta qaala wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay aljannata jannadii fatanaawaltu minhaa waan gaaray cunquudan laan cunquudka macnaha waxaa loola jeedaa waa laan himaar leh oo midho leh ayaan markaa gaaray walow akhadtu haddaan soo qaadi lahaana la akaltu minhu waad cuni lahaydeen maa baqiyat iddunyaa inta adduunka ka haray mana dhammaateen wa ra'aytu naara naartii baan arkay markaan gadaalgadaal u soo guranahayay falam ara ma arkin kalyowmi maantoo kale mandaran aragti qabtun wedhigii saasoo kale uma arkin wa ra'aytu waan arkay akfara ahliha ehelkeeda kuwa ugu badan annisaa'u haweenku inay ahaayeen qaaluu waxay dhaheen lima yaa rasuul allah maxaa dhacay rasuulkii ilaahayo qaala wuxuu yidhi yakfurna way kufriyaan qiila yakfurna billaah ma ilaahay bay ku kufriyaan qaala yakfurna alcashiira cashiiraday ku kufriyaan buu dhahay nebiga ragga qaba ayay ku kufriyaan wayakfurna waxay kaloo ku kufriyaanay qariyaan al ixsaana wanaagga loo sameeyo low axsanta haddaad wanaag u samaysa ilaa ixdaahunna midood addahra zaman kaamil ah uma ra'ad haddana ay aragta minka xaggaaga shay-an shay ay kaa aragto shay xun ay markaa kaa aragto aqbax ahoon wanaagsanayn oo aan qarabkeeda iyo danteeda waafaqsanayn ay aragto qaalad waxay odhanaysaa maa ra'aytu ma arkin minka xaggaaga khayran khayr qadun weligay baabu karaahiyati darbi nnisaa'i haweenka oo la garaaca inay karaahiyo tahay can cabdullaahi bin zamca can nabiyi sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi laa yajlid yuusan garaacin axadukum midkiin imra'atahu naagtiisa jalda alcabdi sida addoonka loo jalda oo loo garaac loo jeedaleeyo oo kale uma intaa ka bacdina yujaamicuha uu la jimaaco uu la seexda fii aakhiri alyowmi maalinta aakhirkeeda baabu alkhiirati hanaasaha ama maseyrka wixii ku soo arooray buu baab u yahay can caaishata radia allaahu canha ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi yaa ummata muxammadin ummatu muxammadey maa axadun axad ma jiro aqyara kaga hanaasa iyo masayr badan min allaahi alla xaggiisa an yaraa inuu ku arka cabdahu addoonkiisa aw ammatahu ama addoontiisa bizinaa zino ama yazni sinaysanaya dheh yaa ummata muxammadin ummatu muxammadi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen maa aclamu waxaan ogahay la daxigtum qaliilan qosolkiinaa yaraan lahaa wala bakiitum waad oy lahaydeen kafiiran wax badan baabu isti'daani lmar'ati lilmasjidi lacagtu inay isti'daan ninkeeda ka qaadata markay masaajidka aadayso can cabdullaahi bni camrin alkhataab radia allaahu canhuma can ilnabiyi nebiga xaggiisa waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ida ista'danat imra'atu axadikum id ista'danat hadday fasax ka qaadato imra'atu axadikum axadkii naagtiisa ila almasjidi masaajidka aaditaankiisay isti'daan ka dalabto falaa yamnachaha yuusan u diidin ayadu iskama bixi karta ilaa inay weyddiiso maahani asagana marka la weyddiiya haa meehay maya inuu dhaho ma aha baabu nacti almar'ati lisawjiha waan calaamayn ama tilmaan naagtu sawjkeeda inay nactiso ama ay sifaysay calaamayso can cabdullahi bni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tubaashir almar'atu gabarhyiisan la mubaasharin almar'ata gabar kale mubaasharka waa midaan oo aan dhar wadanin midaanna aan dhar markaa wadanin inay istaabtaan jasadkooda oo intaa ka bacdi fatamcathaa ay u tilmaanta lisawjihaa ninkeeda kaannahu sidii asagoo yanduru ilayhaa fiirinayoo kale marka baabku wuxuu noqonayaa inay naagtu u tilmaanto ama ay nacti u samayso sawjkeeda naag kale macnaha baabu laa yataruqu alghaa'ibu ahlahu leyla qofka maqnaa ee maqnaashihiisu dheeraadee qaa'ib ka ahaa inuusan habeennimo ku soo guuraynin ehelkiisa can jaabir bni cabdillaahi radi allaahu canhuma ana alnabiya sal allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa dakhalta haddii aad soo gasho laylan habeen magaalada falaa tadkhul ha u gelin calaa ahlika ehelkaaga xataa tastaxidda ilaa ay ka hoos xiirato almaqiibatu tii laga maqnaa ileen in badan nadaafad fiican kuma dadaalaan habeenku haddaysan soojkoodu joogin inta badan hoosna ma xiirtaan cilaan ma saartaan laakiin mar allaale markuu joogay ku dadaalaan mardamaa maqnaashahaagii batay diyaar laguuma ahee guriga ha ku soo guuraynin ilay gabadhu isnadiifiso oo watamtashidqo ay shallaysato ashaacifatu tii basaasnayd middii basaasadnayd ee basaasasaasoowdayna oon timaha nadiifsaninna ay ka timo hagaajisato qaala jaabir wuxuu yidhi qaala rasuulku wuxuu ii yidhi sala allahu calayh wasalam facalayka bilkaysi alkaysi facalayka korkaaga ha ahaada ee ku dadaal alkaysi alkays alkays wuxuu ula jeedaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam inma raadin jimaac macnaha safar bay ka soo socdeen asaguna jaabir aroos cusubna waa ahaa ratiga ayuu xoog u wadayo wuxuu rabay dhaqso inuu gaaro maxaad u cararaysaa ehel baan ka soo tegay buu yidhi markaad magaalada gasho buu yidhi bilkays ilkays jimac samey wa canhu aydan qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam idaa taala axadukum axadkiin hadduu ku dheeraado alghiibata maqnaashaha falaa yatruqanna ahlahu layla inaysan habeennimo ehelkiisa ku soo guuraynin baabu ilyatiimi agoonka midka kaafilow baab u yahay can sahab assaacidiyi qaala qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam ana anigu iyo wa kaafilu lyatiimi midka agoonka kafaaleeyee dhaqaaleeya ljannati jannada dhexdeeda hadkadaa saasaan ku nahay wa ashaara wuxuu ishaaray nebiga bisabaabati farta sabaabada lagu magacaabay atixiyaadka la taago iyo walwustaa midda dhexe wa faraja baynahumaa shay-an wax yar buu kala bixiyey in yar ayuu kala dhaqaajiyey baab wuxuu baab u yahay baab wuxuu u yahay almutawafaa canha sawjuha naagta ninkeeda la oofsaday xaggeeda laga dhintay wa can zaynab binti abi salama qaalad waxay tidhi dakhaltu waan soo galay calaa zaynab binti jaxshin ayaan u soo galay xiina tuwafiya markii la oofsaday akhuuhaa walaalkeed fadacad waxay u yeeratay bitiibin catar famassad minhu way marsatay oo way taabatay uma kadib qaalad waxay tiri amaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maalii iigama sugnaanin bitiibi udug min xaajatin dhan waxdan oo hadda aniga inaan is-udgiyo aan ka lahaa ma jiro hayra laakiin annii anigu samictu waxaan maqlay rasuulkii alleh oo yaquulu dhahaya cala mimbarka korkiisa laa yaxillu xalaal uma aha liimra'atin naag tu'minu billaahi ilaahay rumaysay iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakhiro an taxidda inay u asaay qaadatay u basaasato calaa mayitin may dhintay fawqa alaai layaalin saddex habeen wax ka badan ilaa calaa zawjin ninka maahan arbacata ashhurin waa afar bilood wa casharan iyo toban maalmood baabu annafaqaati nafaqaadkii ayuu baab u yahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi qaala allahu tacaala allaha sarreeye wuxuu yidhi anfiq nafaqay yabna aadam ibni aadamu ibni aadamow bixi unfiq calayka ha lagu siiyo adigane ha lagu nafaqeeyee nafaqay can abi mansuur alansaari can alnabiyi qaal idaa anfaqa almuslimu qofka muslimka hadduu nafaqeeyo nafaqatan nafaqo calaa ahlihi ehelkiisa uu wax siiyo wahuwa yaxtasibuhaa uuna ku ajir xisaabsanayo kaanat lahu sadaqa sadaqay u noqonaysaa sadaqay u ahaanaysaa can abi hurayra radia allahu canhu qaala qaala alnabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalama assaayi midka u istaaga midka dhaqaaleeya oo hagaajiya oo wax u qabta waaye ama nafaqeeya cala alarmalati garoobada waalmiskiin miskiinka kaalmujaahidi waa sidii nin mujaahid ah oo fii sabiili illaahi jidka alla ku jihaadaya oo kale aw ilqaa'imi alleyl mid habeenkii oo dhan taagan alsaa'imi annahaara maalintii oo dhanna sooman can cumar ibni khataab radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa yabiicu mid iibiya nakhla bani nadir reer bani nadir timirtoodii wayaxbisu liahlihi ehelkiisa ayuuna meel u dhiguu u xabisay quuta sanatihim sanadkooda quudkii ay markaa cuni lahaayeen quudkooda sanadkii ay cuni lahaayeen ahaan buu meel ugu dhigay can abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi khayru sadaqati sadaqa waxa u khayr badan maa wixii kaana ka ahaaday can dahri qhinaa nin kaftoon dhabarkiisa wixii adi kaa bata waay waxaad bixinayso wayas'aluunaka maada yunfiquun qul ilcafwa waxa kaa bata bixi wabda kana bilow biilkii waxbixinta biman tacuudu dadka aad biisho baabu min alcamali alsaalixi camalka wanaagsan waxyaabaha ka midka ah can abi muusa alashcari radia allahu canhu can ilnabiy nebiga xaggiisa wuxuu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu yidhi nebiga atcimu lquudiya aljaayica midka baahan wacuuduu soo booqda almariida kan xanuunsan ee bukaa wa sii daaya oo fakiya alcaaniya midka qafaalka ah asiirkana fii xoreeya oo sii daaya baabu altasmiyati cala alطacaami cuntada marka la cunayo in bismillaahi la dhaho oo ilaahay la magacaabo ayuu baab u yahay can camar ibni abi salama qaala wuxuu yidhi kuntu khulaaman canug baan ahaa oo fii xijri rasuulillaahi rasuulka gurigiisa ku nool sala allahu calayhi wasalam amase xanaanaynta iyo gacanta nebigan ku hoos noolaa wa kaanat yadii gacantayduna waxay ahayd tatiishu mid ku wareegtaa fi saxafati saxafkay ku wareegaysay xeerada xeerada ama saxankay gacantayda ku wareegaysayoo markaan wax cunaayo meel kastaan ka soo qaadi jiray meel kastaan ka soo qabsan jiray meel kasta ayaan aadi jiray buu markaa ula jeedaa oo hal meel keliya wax kama cuni jirin oo gacantayda saxankii markaa ku wareegi jirtay tadiishu mid wareegta ayay ahayd fi saxafati saxanka fa qaala lii wuxuu ii yidhi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam yaa ghulaam canugan yarow sammi illaah bismiillaahi dheh wakul biyamiinika gacantaada midigtaa ku cun wakul mimaa yaliika waxa ku soo xigay gaarkaagana cun qaala cumar wuxuu yidhi famaa zaalat qaala camr wuxuu yidhi famaa zaalat kama aysan zuulin tilka taasi tucumatii wax cunitaankaygii inuu yahay bacdu markaa kadib maalintaa wixii ka dambeeyey qaabkaa nebiga uu ii sheegay yan waxu cuni jiray baabu attayamuni fi alakli midigta in wax lagu cuno can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tiri kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa yuxibu mid jecel adtayamumu midigaysiga ma mastataaca intuu kari kara fii tuhuurihi tahaaro qaadashadiisa wa tanaacurihi kobagashigiisa iyo wa tarajulihi shandhaysigiisaba baabu albarakati fi اطacaam barakada tacaamkuu baab u yahay can abi hurayra radi allaahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu dhahay nebiga tacaamu lithnayni laba qofood cuntadooda kaafi alhalaaa saddex bay ku filnaanaysaa ay kaafinaysaa wa tacaamu alhalaaati saddex qofood cuntadii loogu talagalayna kaafi alarbaca afar bay ku filnaan ay kaafinaysaa wa canhu ana rajulan ninbaa kaana wuxuu ahaadaa lidi ya'kulu mid cuna aklan kahiiran cunitaan fara badan saxankii loo soo dhigaba waa dejin jiray wax kama tegi jirin oo aad buu wax cuni jiray fa aslama ninkii wuu islaamay fa kaana ya'kulu aklan qaliilan markuu islaamay kadib wuxuu bilaabay inuu cunitaan yar cunaayo fa dukira waxaa loo sheegay daalika arrintaa linnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaala rasuulku wuxuu yidhi ina almu'mina qofka mu'minka ah ya'kulu wuxuu wax ku cunaa fii mici waaxidin waa maci waaxid hal mindhicir keliya waalkaafiru gaalkuna ya'kulu wuxuu wax ku cunaa fii sabcati amcaa'in toddoba mindhicirood waa toddobadaa calool inuu buuxiyo mu'minka laakiin hal buu ku cunaa baabu ljuluusi cala almaa'idati maa'idada waa miiska raashinka saaran fadhigiisii baab buu u yahay can naafic oo mowla ibni cumara qaala wuxuu yidhi kaana ibnu cumar wuxuu ahaa laa ya'kulu midaan wax ku cunin laa ya'kul midaan cunin xataa yu'tiya ilaa loola yimaadoo loo keeno bimiskiinin miskiin oo ya'kulu macahu la cuna faadkhaltu rajula nin baan u soo geliyey ya'kulu macahu suu ula cuno fa akala kafiiran wax fara badan buu cunay faqaala wuxuu yidhi yaa naafic naaficow laa tadkhul haada calaya kan ha ii soo gelinin mar dambe waayo samictu nebiyaan maqlay sala allahu calayhi waaalih wasalam yaquul dhahaya almu'minu ya'kulu fii macyi buu ka cunaa ama macyi oo waaxidin keliya waalkaafiru ya'kulu fii sabcati amcaa toddoba mindhicirood buu kaafirku wax ka cunaaye kan mar dambe ha ii keenin buu yidhi can abi juxayf assawaayi qaala wuxuu yidhi samictu nebiy nebigaan maqlay yaquul asagoo odhanaya innii anigu laa aakulu cuni maayo mubtaki'an anigoo dengiiga baabu maa caaba sala allah calay wasalam nebigu ma uusan ceebayn jirin cuntadiisa baab ayuu u yahay can abi hurayra radia allahu canhu annahu qaala wuxuu yidhi maa caaba ma uusan caayin nebiga sala allahu calayhi wasalam tacaama raashin qadun weligii in ishtahaahu hadduu la dhaco ishtihaystuu jeclaystana akalahu wuu cuni jiray wa in kariha hadduu nacana taraka isaga tegi jira soon waxba ka sheegin baabuulagli fii inaa'in waa weel in wax lagu cuno weelkaasoo mufadal markaa ah fida ah macnaha can xudayfata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiy nebigaan wax maqlay yaquul asagoo dhahaya laa talbasu lxariira xariirta ha xiranina xariirta ha labisanina wala diibaaja iyo diibaajkaba diibaajkana waa nooc xariirta ka mid ah ayaa markaa la yidhaahdaaye aydana ha xiranina walaa tashrabuu waxa ku cabina fii aaniyati aldahabi waalfida weelka dahabkii kan qalinka ah walaa ta'kuluu hana ku cunina fii sixaafihaa saxamadooda fa innahaa maxaa yeelay dahabka iyo qalinka lahum ayagu waa gaaladee fi ddunya adduunkay ku leeyihiin walanaa anaguna aakhirati aakhiran ku leenahay annaga aakhiran ku leenahay ayaguna adduunkay ku leeyihiin saa darteed waxa ku cunina baabu barakatin nakhli timirta barakadeeda ayuu baab markaa u yahay can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhumaa qaala wuxuu yidhi baynamaa wakhti naxnu anagoo cinda annabiy nebiga agtiisa aan nahay sala allahu calayhi wasalamna juluusun kuwa fadhiya aan nahay id utiya waxaa loola yimid nebiga oo loo keenay bijummaari nakhlatin timir caddiinteedaa loo keenay jummaar nakhligeeda ayaa loo keenay waa shaxankeeda gudaha waxa ku jire faqaala alnabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi inna min ashajari geedaha lahaa barakainna min ashajarati geedaha lamaa barakatuhu ka barakati almuslimi waxaa ka mid ah mid barakadiisu barakada muslimka oo kale ay tahay qaala sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi hiya nakhlatu waa timirta baabu alcajwati cajwadu waa nooc timirta ka mid ah khaasatan timirta madiina can saciid can sacad ibni abi waqaasin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu rasuuluullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man tasabbaxa qofkii ku subxaystaa ku bilowda afkiisaa loola jeedaa asoon wax kala cunin kulla yowmin maalin walba sabcata maraatin toddoba timirood oo cajwatu nooca cajwadee madiine ah lam yaduruhu ma dhiba fii daalika alyowm maalintaa ayada ah summun walaa sixrun sun iyo sixir labadaba sunna wax ma ka dhibta sixirna wuxuu ka dhibayaa ma laha baabu akli thawmi toonta cunitaankeedii buu baab u yahay iyo walbasari basasha can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhuma zacma wuxuu sheegay ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala inuu yidhi man akala hawman ama hawman qofkii toon cuna aw basalan ama basal ha naga fogaado ow amase liyactasil ha ka fogaada masjidana masaajidkeena baabu lacqi اlasaabici iyo wamasiha wuxuu baab u yahay leefitaanka la leefleefo faraha iyo in la muusadoo la dhuuqdhuuqo markaad wax cunitaan ka dhammayso reer magaalku way iska firxiyaan ayadoo raashinka ahaa reereebka gacanta uga yaaliya faraha layska dhaqaa taa ma ahee waa in la leefaa lana dhuuqaa can ibni cabbaasin radi allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi idaa akala hadduu wax cunayo axadakum midkiin fa ama uu cuno falaa yamsax yuusan isaga masixin yaddahu gacantiisa mindiil iyo wax la mid ah xataa yalcaqahaa ilaa uu leefo ow amase yulciqahaa loo leefleefo ilaa faraha uu murdiyo ama loo murdiyo yuusan dhanayn asaga inuu murdisto uu leefleefo wuu samayn karaa yaase u leefaayo u dhuuqaya zawjadiisa weladkiisa qaadinkiisa iyo wixii markaa la mid ah iyo wixii markaa la mid ah baabu maa yaquulu qofku wuxuu oran lahaa idaa faraqa min tacaamihi markuu ka faraxasho kana istaaga cuntadiisa can abi umaamata radia allaahu canh ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa rafaca markuu ka istaaga maa'idatahu raashinkuu cunahayay qaala wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi ilaahay baa mahad iskaleh xamdan mahadin mahad kafiiran fara badan tayiban tiib ah mubaarakan barakaysan fiihi gudihiisa hayra makfiyin hayra makfiyin macnaha hayra marduudin mid laga kaaftoomo asagoon ahayn ilaahay walaa muwaddacin iyo mid laga tago walaa mustaqni canhu iyo mid laga kaaftoomo intaba ma aha rabbanaa rabbigeen wa qaala maratan marna wuxuu dhihi jiray alxamdu lilaahi aladii kafaana ilaahay baa mahad iskalena kaafiyey waaraanaana dharjiyey hayra makfiyin walaa makfuurin mid laga kaaftoomo asagoon ahayn mid lagu kufriyana asagoon markaa ahayn macnaha nimcooyinkiisa baabu alcaqiiq alcaqiiqati caqiiqadii bay baab u tahay ama baab buu u yahay waa waqlasha ama wanqasha waxa lagu magacaabo waa ciyaalka markay dhashaan xoolaha la qala can sulaymaan bin caamir addibi radi allaahu canhu qaala samictu rasuul allaahi baan maqlay yaquul asagoo odhanaya maca algulaami wiilka micigiisa caqiiqatan caqiiqa ahaatay canuga yar ee la dala caqiiqaa laga rabaa ee fa ahriquu daadiya ama quba canhu xaggiisa daman dhiig ka daadiya xoolo u qala macnaha wa amiiquu canhu aladaa dhibkana ka zuuliya hadiga ka suuliya waxaa loola jeedaa madaxa u xiira maalinta toddobaad markuu canuga yahay waa la gudayaa magacna waa loo bixin waa markuu wiil yahay gudniinkee ee timahana waa loo xiirayaa xoolana waa loo qalayaa baabu maa unhira addam wixii dhiig lagu daadiyo ayuu baab u yahay qaala sala allahu calayhi wasalama maa unhira addam wixii dhiig daadiya oo dhan oo marka wax lagu gowraco dhiigka keeni kara neefka wadukir ismuullaahi calayhi ilaahay magaciisana lagu xuso fakul cun laysa sin iligta maahee iyo wadufr cijida wixii ciji inta lagu ceejiyo ama ciji lagu qalo ama ilig lagu qalo maahee inta kala cun qasabka ma ku qali karnaabay weydiiyeen markaasuu yidhi wax allaala wixii dhiig daadiya magaca allana lagu xuso waad cuni kartaa cijida iyo iligta ma iligtu waa laf laftuna waa mamnuuc wax lagu gowraco dufurkii cijidana waa midida reer xabasha waa cijida labadaha isticmaalina inta ka soo hartay laakiin waa laydiin ogol yahay ee markaa isticmaala ilaahi subxaana wa tacaala xoolaha insaan loo gowraco loo bireeyo bismillaahi la dhaho wax dhiigka keeni kara lagu qalo yaana la amray bastarad baa madaxa looga dhuftaa maanta waa la ceejiyaa maanta iyo wixii markaa la mid ah saa darteed wax allaala wixii ilaahay magaciisa lagu xuso dhiigna laga qubo cuna buu dhahay rasuulka sala allahu calayh wasalam wabillaahi towfiiq wallahu aclam